بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل والحج والعمرة xajka iyo cumradu waajibaani waa waajib fi filcumri cumriga dhexdiisa ayay waajib yihiin maratan mar qura waaxidatan maratan waaxida mar qura walaa yejibaani labadaasi kuma waajibaan ilaa calaa muslimin qof muslima dushii mooyaane muslimka oo xorin xor ah muslimka oo mukalafin qaangaadh ah muslimka oo mustadiicin karaya maca imkaanilmasiiri socodka suurtagelnimadiisa miciisa welibana wa takhliyati ariiqi iyo wadada madhnideeda ama khaali noqoshadeeda ay khaali ka tahay qutaacu turuq iyo wax lamid a faslun wa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu sitatun lix weeyaan xajku lix rukni ayuu leeyahay alixraamu waa xidhasho la xidho walwuquufu iyo istaag bicarafata carafa la istaago wa dawaafulifaadati iyo dawaafka dawaafulifaadaha la yidhaah wa sacyu iyo orodka safa iyo marwe dhexdooda la ordo walxalqu iyo xiirashada la xiirto aw itaqsiiru ama gaabinta timaha la gaabiyo wa tartiibu iyo kala tartiibin fii mucdami alarkaani arkaanta weynankeega la tartiibiyo wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteeduna waa arkaanu lxaji xajka arkaantiisa ila alwuquufa taagnida mooyaane waa wuquufu carafa carafa in la istaago un baan iyada ku jirin faslun wa waajibaat lxaji xajka waajibaatkiisu sabcatun waa toddoba toddoba qodob oo waajibaadka xajka ayaa jira alxraamu waa in laga xidho min almiiqaati miiqaatka waa in laga xidho wlmabiitu waa in loo hoydo bimusdelifata musdelifo in loo hoydo wayaxsulu wuxuu ku xasilayaa bilaxdatin ilbiriqsi bacda muntasafi leyl habeenku intuu kala badhmay kadib meesha la yimaad wa ramyu jamrati alcaqaba buurta caqabada loo yaqaano caqabat lkubraa oo la tuurto ayaa waajibaadkaa ah sabcan toddoba jeer yowma naxri maalinta dhuundhowga ama maalinta ciidda wa ramyuljamaraati buuraha oo la tuurto weeye athalaati ee saddexda ah ayaama tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaah ama hilbawaradka loo yaqaan walmabiitu in loo hoydo weeye bimina mino in loo hoydo layaaliya tashriiq habeenada hilbawaradhka wa taxaruzu waa in layska ilaaliyo can muxaramaati alixraam ixraamka waxyaabihii lagu xarimay wa dawaafulwadaaci iyo dawaafka dawaafulwadaaca loo yaqaan weeyi wa waajibaat lcumrati cumrada waajibaadkeegu inaani waa laba qodob cumrada waajibaadkeeguna waa laba alxraamu waa in laga xidho min almiiqaati meesha laga xidhanaya miiqaadka ah wa taxaruzu waa in layska ilaaliyo can muxaramaati ixraam waxyaabaha ixraamka xaaraanta ku noqday waa in layska ilaaliyo laga dheeraado faslun وسنن الحج xajka sunnayaashiisu kaiiratun way fara badan yihiin xajku wuxuu leeyahay sunnayaal badan minhaa waxaa ka mid a alityaan in lala yimaado bitalbiyati labeykada labeyk allaahuma labeykada wa taqdiimulxaji waa in xajka laga horreysiiyo cala alcumrati cumrada wa dawaafulquduumi waa dawaafka dawaafulquduumka loo yaqaan wa ragcataa dawaaf waa labada ragcadood ee ragcatu walubsu izaarin waa in hoos gunti la xidho waridaain iyo go abyadayni wada cadcad labadaana waa in la xidho aan eegna haddaba waxaynu halkan ka bilaabaynaa culima waa xajkii arkaanulislaamka kii u dambeeye shanaad weeyi shahaadateyinkii baynu ka soo hadallay salaadiina waynu ka soo hadallay soonkiina waan ka soo hadallay zekadiina waan ka soo hadallay hadalnay imisaynu marayna soo dhammaynay arkaanulislaamkii afar baynu kasoo dhammaynay kii shanaadee inoogu dambeeyey oo xaj ah ayaynu ka hadlaynaa waxaad ka warantaa bal arkaanulislaamku dadka ilaahay uu sanad kaste u dhammaystiro dadka sanad kaste samaynaya bal ka waran ilaahay nimca ilaahay waa runtii waxa weeye wax loogama hadnaqo weeyaan haddii ilaahay arkaanulislaamkii kuu dhammaystirayo eeg inu kugu waajibinba hadduu doono eeg shahaadateyinkii waad la imanaysaa oo salaadii waad tukanaysaa oo bishii ramadaan waad soomaysaa hadduu in yar ilaahay kuu dhiibayna zakadii baad bixinaysaa oo xajkii baad tegeysaa waxa weeye waa arkaanulislaamkiiba ha kuu dhammaystirmaan sanadkaa oo ha kuu buuxaan haddaba culima xajku ereyga xaja ah marka laga hadlayo waa qasadka cumraduna waa ziyaarada alxaj huwa alqasdu baa la yidhaahdaa xajku waa qasad inaad meel u qasado baa xaj la yidhaahdaa sharcigana xajka waxaa loo yaqaanaa waa xaj lkacba biacmaali in kacbada loo qasdo acmaasha khaaska ah ee la sameeyana loola qasdo ayaa xaj loo yaqaanaa xajku haddaba waa rukni waa waajib weeye xajku waa shay waajib ah waxaa daliil u ah aayaadka qur'aanka ah waa loo daliishaday axaadiista rasuulkana waa loo deliishaday ijmaaca ummaddana waa loo deliishaday xajku inuu waajib yahay ijmaaca ummadda waa loo deliishaday oo ummaddu way ku ijmaacday xajku inuu waajib yahay ijmaac aayaadka qur'aankaana ilaahay wuxuu ku yidhi walilaahi calى اnnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila aayaddaasi waxay ina tusinaysaa ilaahay xajka inuu waajib inagaga dhigay waa haddaad shuruudihiisa dhammaystirato axaadiista rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaariga oo kale rasuulku waa kii arkaanulislaamka markii la tirinayey arkaanulislaamka laga waramayey wa iqaami salaati wa itaai zakaati wa xaji lbeyt ama wa xaju lbeyt man istaaca ilayhi sabiila xajka in loo xajo axaadiistu way ina tusisay waajibnimadiisa aayaadkuna way ina tusiyeen ummaddeennuna way ku ijmaacday in loo xajo waajib inuu yahay xajka haddaba markaynu sidaa u aragnay xajka waajibnimadiisa intaasoo dhinac in laga qaadanayo cumrada waajibnimadeeda laguma ijmaacin waana mas'ale iyadu khilaafiya cumradu laakiin madhabku wuxuu qaatay cumradu inay waajib tahay xadiidu caaisha ayay u deliishadeen oo saxiix ah rasuulka ayay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dumarka wax jihaad ah wax qitaal ah dumarka ma lagu leeyahay ama jihaad miyuunaa dumarka korkooga ahayn rasuulku wuxuu yidhi dumarka waxaa lagu leeyahay jihaadun laa qitaala fiihi waa jihaad ayna xabadi ka dhacaynin ama aan seef laysku dilaynin waa maxayba ayaa la yidhi alxaju walcumra rasuulku wuu israaciyey xadiidkaa alxaju walcumra oo dumarka lagu leeyahay waxaa la ogaaday haddaba cumradu inay xajka la socoto oo iyaduna sideeda ay waajib u tahay cumrigii mar sida xajkuba cumrigii mar uu yahay cumra waa ziyaara baynu nidhi miiqaadyadeediiyo way iman doonaan haddaba xajku arkaan buu yeelan cumraduna arkaan bay yeelan xajka arkaantiisa waa lix rukni lix rukni oo xajku uu leeyahay ayaa lagama maarmaana inayn laynaga helo waxaa laga yaabaa kutubta madhabka inaan qaarkood ku aragno shan rukni mushkilad ma leh haddaynu shan aragno iyo haddaan lix aragnaba arkaanta xajka ereyga arkaanihi waa jamcu ruknin rukni iyo farad waa isku macno waa shayga juski oo haddii la waayo shaygaba la waayayo waxaa jira w hadii ruknigu waa wax la waayo xajkaba la waayayo lix qodob ayaa hadii la waayo xajka gebigiisa la waayaya xataa dhiig kuma kabi kartid ma odhan kartid dhiig baan xoolaan gawrici oo xoolaan ku kabi ilan rukniga lama kaba oo dhiig laguma kabe waajibka ayaa dhiig lagu kabaa haddaba arkaanta lixda ah ee xajku uu ka samaysan yahay waxa weeye alixraam haddaadan xajba xarmanin hadda hala yaabina waa dhici kartaa in la helo dad intay diyaaradda raaceen ay labadii go-on xidheen iska tegay meesha oo wax la xidhanayo iyo wax la samaynayo toona aan geranayn way dhacdaa hala yaabina arrinka alixraam haddii xarmashadaba lagaa waayo dee ninan salaada xidhan ninoo rukuucun ka bilaabay ka waran iyo taagni iyo rukuuc iyo sujuud sujuudun ka bilaabay ma salaad baa u jirta uma jirta salaadi haddaba alixraam qodobka ah inuu qofku xajka xidhaa waa rukni inama alacmaalu biniyaat hadii ixraamkaa lagaa waayo iyo xidhashadaa hadii lagaa waayo xajkuu jirayaa ma jiro meesha laga xidhanayo waynu arki doonaa oo halka laga xidhanaya rukni ma aha eegada halka laga xidhanaya rukni maaha waa waajib iyada dhiig baa lagu kabaa sidaa darteed waxaa la kala garan waaya oo rag badan dee ragga aan fuqahada ahayn mooyaane rag kale ma ayna kala saarin waxaa lagu odhanaya alixraam waa rukni alixraam min almiqaatna waa waajib anigaa dhegahaygaa ku maqla rag culimo ahoo oo alixraam min almiqaat rukni ka dhigaya cid qabtaa adeer ma jirto alixraam min almiqaat waa rukni cid tidhi ma jirto eeg labadan qodob inaad kala fahantaa fiican alixraam waa xidhashada guud taasi waa rukni alraam min almiiqaatna waa waajib miiqaadkeena iyo lamlama inaad ka xidhato ama dulxulayfe inaad ka xidhato ama raabiq iyo inaad ka xidhato juxfe inaad ka xidhato ama qarnulmanaasil inaad ka xidhato eeg meelaha xuduudda makaaniga ah ee sharcigu u sameeyey in halkaa laga xidhaa waa waajib sidaa darteed haddaad halkaa dhaafto oo meel maka xaggeegaba aad u dhaafto oo adoo dhaafay aad xidhato dhiig baad gowracaysaa xajkaagina waa caadi laakiin haddaad xidhashada lafteeda ka tagta ka waran ma dhiigbaad gawrici wax alla wax kuu jiraa ma jiro kolka alixraam waa qodob rukniya axkaam badan buu u baahan yahay ereyga alixraamo haddaad ka xidhato hargeysa sharcigu muxuu ka qabaa miiqaadkaba ka hor haddaad ka xidhato haddaad miiqaadka laftiisa ka xidhato haddaad miiqaadkaba dhaafto adoo hurdaad dhaaftay ama adoo ogaanaad dhaaftay ama adoo baqayaad dhaaftay ama adoo lagu ikraahayaad dhaaftay ama adoo ilowsan baad dhaaftay ama adoo jaahil aad dhaaftay un miiqaadkiiba garanayn inuu halkan yahay adoo ama miiqaadka saddex xaaladoodba ugu badan saddexdaa xaaladoodba suwar badan yeesha miiqaadka meel ka sokaysa inaad ka xidhato iyo miiqaadka meel dhaafsiisanoo xagga make ka xigta inaad ka xidhato iyo miiqaadka laftiisa inaad ka xidhato waxaynu ognahay sharcigu miiqaadka inaan ka xidhanno ayuu inaga rabaa labada kale war baa ku jira inaad miiqaadka meel ka sokaysa ka xidhatiyo meel ka shishaysa madhabku wuxuu qaatay meel ka sokaysa haddaan ka xidhno dee waa dhib dhib male baa madhabka inoo iman doontaa dhib male ayaa inoo iman doontaa laakiin waa mas'alo runtii culimadu ay isku qabteenoo hadda madiine oo kale halka laga xidho samaydaan arag in madiine ay hadda ay gaadhay madiina hadda ay ku taallaa waa miiqaadkii dilxulayfe ree madiine ay ka xidhan jireen magaalada ayuu ayay iskaga taalla magaaladii madiine hadda gaadhay waa darafta magaalada madiina hadaba waxaa ka dhalan doonta haddii lagu yidhaha miiqaadka adoon soo gaadhin xidho nin yidhaha masaajidka rasuulkaan ka xidhanaya intuu dib iskaga noqdo masaajidka rasuulka aan ka soo xidho ilan miiqaadkiiba way ka horreysaaye war lama ogole waxaa sida sharciga a ah markaad rabto miiqaadkan laguu sameeyey halkaa ka xidho rasuulku habeenuu u hoyday intuu u hoyday halkaa ayuu bartaa miiqaadka ka soo xidhay dadkana ayuu isku sugsiiyey welibana markaasuu miiqaadkan rasuulku ka soo xidhay sala allahu alayh wasalam waadi lxulayfa haddaba alraam min amiiqaat axkaamtiisa way inoo iman hadda waan tirinaynaa uun alraam min almiiqaat waa rukni lagama maarmaana waa o qodobka labaadna ee xajku uu leeyahay waa alwuquuf bicarafa kol haddaad xidhatay maxaa kuugu soo xiga alwuquuf bicarafa inaad carafo istaagto culimmadu istaag baa lagu macneeya ereygan qoran baa wuquuf ah dadka qaar baa mooda carafo maalinta la tago la taagnaado uun ama iska taagnow ama fadhiiso ama jiifso adu meesha inaad tagtuun baa la rabaa alwuquuf bicarafa walow adoo lunsanba tag bay yidhaahdeen adoo lunsan hadduu qof lumo adoo daydayayo aad soo marto xilligii loo baahnaa waa kuu sax kiyo kaariyoon lagugu sidaa tagtay ama gaari lagugu sidaa tagtay ama lagu riixayaa tagtay ama adoo hurdaamad martayba gaadhibaa kula lumayoo xilligii carafe la taagnaa ee degelinkii dambe ayuu gaadhi lunsani kula maray aduu carafe waa daydayaysaa gawaadhidu way wada luntaa hadduu isagoo gaari lunsani kula mara xataa wuu kuu jiraa waa kuu sax siyaabo badan bay culimadu uga hadlaan wuu inoo iman doonaa alwuquuf bicarafa carafo halka laga bilaabayo jirideeda marka la tegayo jumhuurtu waa gelinka dambe rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam masaajidkan intuu ku tukaday waa masjidu namira intuu rasuulku ku tukaday masjidu namira intuu ku tukaday duhurkii iyo casarkii intuu halkaa iskugu jam isku soo jamciyey jamcu taqdiim ayuu rasuulku maa bacda duhr ayuu yimid markaasuu intuu istaagay bu i waqaftu haahuna wa carafa kuluhaa mawqifun halkaasaan istaagay carafo oo dhanna waa wada mawqif buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam bacda duhr jumhuurtu waa bacda duhr bay qaateen ilaa goormay taagnaanaysaa habeenka tobnaad fajarkiisa salaadiisa subax wixii ka horeeya kolkaa maalinta sagaalaad hadday kaa tagto dee habeenka tobnaad ee habeenka ciiddaba iska kaalay haddaad doonto habeenka ciidda laftiisaba iska ta iska kaalay haddaba waxaa la ogaaday mas'ale imika dadku ay aad iyo aad uga mur ugu murmaan oo xujaydu ay aad ugu doodaan baa jirta maalinta toddobaad ayaa maka laga soo guuraa gelinkeega dambe sunaduna waxay ahayd maalinta sideedaad in lasoo guuro sow sa ma yowmu tarwiya taqdiim baa la sameeyey oo waa lasoo qadimay yowmu tarwiya ayaa lasoo qadimay maalintii toddobaad ayaa lasoo guurayaa welibana gelinkeega dambea lasoo guuraya halkii maalinta sideedaad aroorteeda laga guuri lahaa ee loo soo guuri lahaa oo loo hoyan lahaa dee kaamamkii iyo khaymadihii laga tegi lahaa ayaa la samaynayaa maalinta toddobaad taqdiim baa dhacay taqdiimkaasi ha dhacee dad baa moodaya xajkii inay waxyeelayso oodan marsiinaynin oo culimo leh oo cid kasta leh oo waxa weeye moodaya in war gebigeedaba waad mgebigeedaba waad ka tegi kartaaba waxaa laga yaaba inaad hargeysa intaad ka xidhato ama xamar intaad ka xidhato xaj inaad halkan intaad ka diyaargarowdo iyo lamlamna aad diyaaradda kusii dulmartood iyo lamlam ka xidhato xajkii kadib markaad jiddo kaga tagto makaba inaadan marin maalinta sagaalaad oo kale haddii diyaaraddu jiddo ku dhigto makaba dee miyaa tegi xaggeed maraysaa mar alla markaa waa wuquufkii oo la taagan yahay baa tagtay maxaa muhiima markaa inaad halkee aaddo dee wuquufkuyuna ku dhaafin war wuquufka soo aad wax alla wax dhib oo kugu jira sunna kaa dhiman markaa sunihii maalintii yowmu tarwiyadii lasoo guurayey intiiba kaa dhiman dawaafulquduumkii iyo de waxa weeyaan kuma suuroobin oo markaad xidhatay dawaafulquduum buu leeyahay oo dawaafulquduumkii kuma suuroobin oo waad aragtaa culima haddaba alwuquuf bicarafa waa rukni labaad oo arkaanta xajka awey ah in carafa la istaago ama la joogsado wuquuf bicarafa waa rukni labaad ama maalinta gelinkeega dambe ayuu bilaabana duhurka wixii ka dambeeya ilaa habeenka ciidda ah fajarka salaada subax ka hor wuu jirayaa oo caraf way ku jirtaa haddaad gelinka hore tagto way qabaan culimo yidhi gelinka hore waa la tegi karaaye waa mas'ala khilaafiya jumhuurtuna ma qabto xajkaagii waxaa laga yaaba inuuna jirinba dee way dhici kartaa kolka waxba ha isku daalinin gelinkaa dambe haddaad gelinka dambe tagto waa inuu gabalku kuugu dhacaa sow maaha waa waajib inuu gabalku kuugu dhacaaye haddaad minid qura sidaa u gasho ood saa isku taagto ood iska noqoto waad heli kartaa de waali dhiig baa laakin lagaa rabaa xajkaagii ma aha lama odhanayo xajkaagii waa ma jiro waajibki waad gudatay aduu daqiiqad kamida inaad istaagto in inuu qof istaagi karo minid xataa zaman loo qaban maayo inaad carafo tagto gelin dambe unbaa lagaa rabaa ama habeen tag ama maalin tag ama inaad minusaa isku dhex taagtaa lagaa rabaa bes wuu kuu xasilay markaa wuquufu carafa wuu kuu xasilay xikmadda ku jirtaa tala waa maxay xikmado badan baa kolley ku jira waxaa kamida waxaa la yidhaha xajka iyo cumradu xili iyo xaram bay kulmistaan xajka iyo cumradu maxay labaduba kulmistaan baa la yidhahdaa xili iyo xaram xajkaagu waa inuu xili iyo xaram kulmisto cumradaadun xili iyo xamr ninka reemakii halkuu ka soo xidhaa ninka reemakii eh, cumrada halkuu ka xidhaa cumrada ma ka xidhan karaa guryihiisan maka may kama xidhan karaa halkuu tagaa adnaa xilin adnaa xilin macneega maad garanaysaa cumradiisu eeg ilan cumradii waxaa lagu qabanayaa xaramka gudihiisa soo maaha kolka waa inay xidhashadii ay noqoto xili meel xiliya waa inaad kasoo xidhata si cumradaadu laba daraf ay ukulmisato xili iyo xaram si ay ukulmisato haddaba xajka markaad xidhanayso saw xaramka ka xidhan maysid halka lagu qabanayaana saw xaramkii maaha ninka ree halku ka xidhanaya ka ree ka hadlaya ka ree halku xajka ka xidhan gurigiisa soomaa maka ku yaala xaramka ku yaala ka masjid masaajidka degan kacbada agteeda ka degan ee masaajidka joogaa halkuu ka xidhanaya xajka markuu xidhanayo masaajidka saw ka xidhan maayo ile gurigiisa waa masaajidka ahe hadaba ninkan masaajidka ka xidhi marka la yidhaha masaajidkaada acmaashi ina ku samayn masaajidkiina waad ka xidhatay xajkaaga awe ah xilligii waa carafa wuquufu carafa waa xilligii ninkan muctamirkiiba xilliga waa kii u baxaye kasoo xidhanayey adigana waxa lagu leeyahay carafa tag ila waa xilligiiye xajkaagu xilli iyo xaram ha kulmisto cumradaaduna xilli iyo xaram ha kulmisato carafo ayaad sidaa u tegeysaa oo miyeyna dhagax tuurka iyo mino iyo musdelifi iyo mayna xilli ahayn maaha xilli xaramkay ku jiraan iyagu mino iyo musdelife iyo waa xaramkay kamid yihiin oo xuduuddii xaramka iyagu ku jiraan alwuquuf bicarafa waa rukni labaad oo xajku uu u baahan yahay hadduu ku dhaafo wuquufun bicarafa hadduu ku dhaafo suurtagal ma aha inaad tidhaa xaj baa ii jira kutubta waxaa inoogu iman doonta haddaba haddii laysku khilaafo ile waa khatare maalintaa mar haddii lagu yidhi carafo tag haddii maalintii khilaafu gala ka waran oo dowladaha qaarna ay yidhaahdeen maanta carafi waa sagaal dowladaha qaarna ay yidhaahdeen meye maanta waa sideed kuwa qaarkoodna ay yidhahdeen mey maanta waa toban yaa raaci eeg carafa khilaaf uu ka yimaado yowmu caraf hadduu ka yimaado kutubta dambey inoogu iman doontaa xalkeegu siduu yahay iyo siday tahay in ilan ummadii la odhan maayo war hebelow aduu goormaad carafe istaagtay maalin heblaayo dawlad heblaayaan ka socday adna goormaad istaagtay maalin heblaayo waa laba maalmood oo kala duwan keebaa xajay haddaba dadkan keeba xajay baa la odhanaya kolkaa masaailka way noo iman doontaayo kolley cid baa looga dambeeyaayo nidaamka lagu raacayaayo aan laga garab hadlaynine waynu arki doonaayo kutubta dambe aynu udaysan qodobka saddexaad ama rukniga saddexaad waa dawaafulifaada dawaafka dawaafulifaadaha loo yaqaan baa isna rukniga saddexaada dawaafulifaadu waa in kacbada la dawaafo toddoba jeer waa qodobka saddexaad dawaafulifaada dawaafulifaadahaasi waa lagama maarmaan awaafulifaada goormuu dawaafulifaadahu dhacaa bacda alwuquuf unbuu dhacaa intii aad wuquufu carafa samaysay kadib unbaa dawaafulifaado la iman kartaa qodobka afraad culimo waa asacyu bayna safa walmarwa safa iyo marwe dhexdooda waa inaad sacyido safa iyo marwe dhexdooda waa inaad sacyido waa rukni toddoba jeer afar iyo toban jeer odhan mayno toddoba jeer dadka qaar baa afar iyo toban jeer u fahmaa oo sidii dawaafka dawaafka halkaad ka bilowday markaad soo gaadhid ma kow baa mise waa laba halkaad ka bilowday markaad soo gaadhid sow kow maaha laakiin ka waran haddaba eh, sacyiga halkaad ka bilowday markaad soo gaadhid waa imisa sacyiga dee waa laba halkaad safaa laga bilaabaa marwaana la tagaa marwaa laga soo noqda safadii aad ka bilowday baad soo gaadhay waa imisa laba sacyiga halka laga bilaabay markaad soo gaadhaa waa laba ajardawaafkana halkaad ka bilowday markaad soo gaadhaa waa kow dadka qaar ba haddaba kow unu fahmay oo laga yaabaa inay maxaanku idhahdaa toddoba jee afar iyo toban jeer ay cararaan anigaa arkay dad magaaladaynala degan oo yidhi cagahana baxay cagaha ayaana baxay saanu u soconay waxa igaga darnayd waxay iyagu ii sheegeen xataa inta la cararaa dee waa in yar oo la idhgaarale weyi oo intii dooxaa la cararaa soo maaha labada buurood dhexdooda ayuu sheekh yidhi carara bay yidhahdeen labada buurood waa safiya marwe dhexdoodoo dhan carara markaasaanu nii sheekh so kuwan dadka nadan arkayna ayar socda markaasu orwey dahaleene ya inagu dhalinyar baynu xoog baynu haynaaye aynu ha inagu inoo dahaya waa waa dee runtii waa waxyaaba laga naxa weeye culima asacyu bayna safa walmarwa safa iyo marwe dhexdooda in la socdo waxa weeye waa qodobka afraad waana rukniga afraad suurtagal ma aha maxaan ku idhaha xaj kuu jiri maayo haddaad ka tagto qodobka shanaad culimo waa madhabka shaaficiyada ayaa qaba inuu rukni yahay culimada qaarkoodna waxay qabaan inuu waajib yahay oo isagu rukninimadiisu waa masale khilaafiya waxa weeye kaasi alxalqu aw itaqsiir in timaha aad xiirato ood mulukaysato ama inaad gaagaabiso timaha xalqi iyo taqsiir kolka waxaana ajri badan xalqiga marka loo eego ragga laakiin dumarku dee ma xiiranayaan oo dumarka haddii la yidhahdo mulukaysta de waa khatar weeyi dumarku iyagu waxay iska goynayaan waa qadru anmula xubintaa in la eg unbay timaha intay dhinac iskugu qabtaan intiiba unbay ka jarayaan xalqi iyo taksiir labadaa qodobna waa rukniga shanaad laakiin ragga qaar baa qaba waajib ha dhigo oo dhiig baa lagu kabi karaa bay leeyihiin intaasoo dad bay ku dhacdaa inay ilaawaan cumrada anu waan arkay dad ilaawey sanadkii udambeeyey xajkii udambeeya aan ataa arkay dad ilaawey waxaa dhici karta qofku markuu dawaafuu saciyu daalu haraadu rafaadu soo jeedu qaadiro ah intaasoo dhan inuu is idhahdo gurigii baan ku xiiranayaayo intuu iska tagunba ayr dharka iska bedelaya dee wiig markuu joogo unbaa la odhanayaa oo dadkii oo wada xiiran warrebel horta adu maadan xiiraninba mise waad gaagaabay oo xiirashadu maxay ahayd warkaasaa la odhanaya waraa cumradaadii waa qolo waa rukni bay ka dhigeen qolona waajib bay ka dhigeen madhabkeenna waa rukni waana qodobka shanaad shantaasu madhabka inta badan u badan yahay rag badani qaateene qodobka lixaad waa atartiib fii mucdam arkaan baa lidhaha atartiib fii mucdam arkaan arkaanta weynankeega waa in la tartiibiyo oo la kala horreysiiyo dee mucdam haddaba sheekhu ma odhan atartiib fii jamiic arkaan waa in la tartiibiyo jamiic arkaan ma odhan atartiib fii mucdam arkaan buu yihi sheekhu waa in arkaanta weynankeega la tartiibiyo oo maalan eeg la tartiibinayaa waxa weeyi haddaad tidhaahdo anigu anoon weli xajka xidhan baan iska sii dawaafi ka waran anun maba xidhanba maxaa u horeynaya laabud waa inuu maxay u horeeyaa maxaa u horeynaya alixraam baa uhorey xidhashada ayaa uhoreynaysa waa o yaa martabada labaad yaa dhacaya martabada labaad yaa dhacaya culimo bal ka jawaaba su-aasha martabada labaad yaa dhacaya ya wuquufu carafa ma laysku raacay wuquufu carafa inay martabada labaad tahay martabada labaad wuquufu carafa martabada labaadee xajka hadda arkaantun baan anu ka hadlayaa ko nucdan buu sheekhu yidhi oo martabada labaad laba ayaa dhici kara laba ayaa halkaa martabada labaad soo geli kara waxaa dhici karta inuu wuquufu carafa uu soo galo ood carafo istaagtid waxaa kaloo dhici karta inuu sacyigu soo galo martabada labaad inuu sacyigu galo ayaa dhici karta oo waa sidee sacyigu sawkii bacda dawaaf dhici jiray ee madhabku qabay sacyi jiri maayo hadduuna bacda dawaaf dhicin dawaafka uu sacyigu daba dhaco ayaa laba mid ahaana ama dawaafulquduum buu daba dhacaayuu raacaa ama dawaafulifaado ayuu raacaa xajka markaad xidhato adoo xajkii xidhay oo halkan iyo lamlam kasii xidhay markaad maka tagto waxaa lagaa rabaa dawaafulquduum inaad samayso dawaafulquduumkaasi maaha dawaafulifaaddahagi waa gelidii aad gashay dawaafkii aad samaynaysay haddaba dawaafulquduum qura ayaad ku ekaysiisan kartaa oo markaa dawaafulquduum tagto ayaad hudheelkii iman adigoo labadii go-oe cadcadaa xidhan mana xalaaloobaysid oo waxaadan u xalaaloobayn dee xaj baad xidhatay carafana way kuu dhiman tahay kolka waxaa lagaa rabaa markaad xidhato ee dawaafulquduum samayso dawaafulquduumkaasoo qura inaad kaga baxdo kolkaa martabada labaad yaa geli doona ilan exraam baad haysataaye wuquufu carafa ayaa gelaya waxaa dhici karta dawaafulquduumka markaad samayso inaad sacyi raaciso sacyigaasi sacyigaagii xajka weeyi sacyigaasi muxuu noqonayaa sacyigaagii xajka ayuu noqonayaa haddaba markaad carafo martabada saddexaad bay gelaysaa martabada saddexaad markay carafa gasho ee bacda carafo ama maalinta ciidda ah aad tidhaa dawaafkii dawaafulifaadihii baan samayni markaad dawaafulifaado samayso sacyi lagaama rabo sacyigaagii sawdigii qadintay kolka fii mucdam اarkaan wuxuu inoo leeyahay halkaasuu eegayaayo inuu sacyigu mararka qaar dawaafulquduumka raaco mararka qaarna dawaafulifaadaha raaco adigu almuhim inuu sacyigu uu bacda dawaaf inuu dhacaa ay lagama maarmaan tahay taas ayuu inagu baraarujinaya saasuu fii mucdam arkaan inoo yihi atartiib fii mucdam arkaan arkaanta weynankeega waa in la kala tartiibiyo lixdaa rukni ayuu culima leeyahay haddaba xajku waa arkaantii xajka cumradu maxay leedahay waa isla arkaanta xajka unbay leedahay oo wuquufka carafa laga tegey cumradu maxay yeelanaysaa arkaanu lxaj oo maxay laga tegey wuquufu carafa tartiibkeegana waa laazim iyadu tartiib waa inay yeelataa waayo iminka sacyigii cumradu ay qaadan jirtay isagu lama odhanayo kaasuu ka horayn ama kaasuu ka horayni waa dawaafunbay leedahay cumradu dawaafkeegaasunbu sacyigeeguna daba dhacaya faslun walxaju xajka iyo walcumratu cumradu waajibaani labaduba waa waajib fi lcumri cumrigaaga dhexdiisa maratan waaxidatan mar qura ayuu waajib yahay walxaju walcumra aniga saasuu ii qorayaa walxaju xajka iyo walcumratu cumradu waajibaani waa waajib inay waajib yihiin xajkana waxaynu nihi qur'aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca loo deliishaday cumradana xadiidkiibaa loo deliishaday xadiidu caaisha fi lcumri cumriga ayay waajib yihiin maratan waaxidatan mar qura xadiidu aqrac binu xaabis baa loo deliishaday mar qura inuu yahay afi kuli caamin yaa rasuul allah markuu lahaa sala allahu alayhi wasalam waa rasuulku lahaa haa idhaahdana waajibi waa kii odhan jiray igala taga intaan idin amro uun walaa yejibaani shuruudiibuu haddaba sheekhu bilaabay waa huruud shuruud lwujuub shuruudda shuruudulwujuubka la yidhaha buu bilaabay walaa yejibaani ma waajibo xajka iyo cumradu ma waajibaan xajka iyo cumradu ilaa calaa muslimin qof muslima dushii mooye cid kale xajka iyo cumradu ayay ku waajibayaan buu yidhi qof muslima bay ku waajibayaan gaalka waajibkuma aha waayo dee waynagii lahayn ahliyat khiaab buuna ahaynba ilaa calaa muslimin waa inuu muslim yahay xurin welibana waa inuu xor yahay shardiga labaad qof xor ah addoonkana isna waajibkuma ahaa ilayse waa isagaa waktigiisiiba sayidkiisiiba qaatae mukalafin waa inuu mukalaf yahay mid qaangaada mukalafku waa laba shardi oo wada socda waa caqliga iyo waxa weeye eh, mukalafku caqliga iyo buluuqa mukalaf waa inuu yahay mid caqli leh majnuunkiibaa inaga baxay oo marfuuculqalam buu ahaa buluuq haddana buluuq baa meesha mukalafka looga jeedaayo ere waa inuu baaliq yahay sabigiibaa inaga baxay oo isna marfuuculqalam buu ahaa mukalafku sidiisa waa laba shardi waa caqli iyo buluuq isuwan ayaa mukalaf loo yaqaanaa mustaiicin waa inuu awoodayo qof mustaiica waa inuu yahay istiaacadu ama ha ahaato zaadkii ama ha ahaato raaxiladii ama ha ahaato ammaanu dariiqii ama ha ahaato istidaacadii nafsiga ahaydoo isagoo xagga caafimaadkiisa wax ku tacaluqaba ha noqoto waa inuu mustaiic yahay qofkaasi markaa mustaiicin hadduuna mustaiic ahayn oo una hantiba haysanin hantiba hadduuna haysanin muxuu yeeli dee ilaahay kuma waajibinin subxaanahu wa tacaala mustaiic mustaiic hadduuna ahayn oo kharashkiiba uuna haynin muxuu yeelayaa waxa weeye azaad waraaxila buu rasuulku istidaacada ayuu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam waa qofku haddaba sahaydiisii haysto sahayda maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa waxa ku geynaya xaramka ee haddana dalkaaga kugu soo celinaya oo new soo celintaa miyaa la iska badaayo waxaa dhici karta qofku inuuna dalka dadba ku joogin haddii dalkaagan cid baadan ku lahayn ka waran cidba kuma lihid maxaad kaga soo noqon markaa haddii maan la odhanaynin war hal meesha un wax geeya soo noqodka ma laga tegaya maya lagama tegayo xataa haddii dalka aadan cid ku lahayn waa shardi wax ku geeya oo ku soo celiya inaad haysato waayo waxaa la diidan yahay dalka laftiisa inaad qurbo kaga noolaato ayaa la diidayaa waa inay inta aad haysato ehelkaagana waxaad uga tagtaa waa inuu jiro ehelkaagana hanti aad uga tagto oo intaad maqan tahay ku filan waa inay jirto iyaduna waa istidaacada ayay kamid tahay mustaiicin qofku waa inuu mustaiic yahay mid awoodaya maca imkaanilmasiiri socodka suurtogelnimadiisa miciisa welibana inuu socdaana waa inay suurtagal tahay maca imkaani lmasiir qofkani qof socon karaya ama gaadiidka qaban karaya oo gaadiidka fuuli karaya waa inuu yahay waa maca imkaani lmasiir socodka suurtogelnimadiisa miciga weeyi waxaa inoogu soo xiga wa takhliyati dariiqi wadaduna waa inay khaali tahay budhcad hadday wadada joogto ku boobaysa ama ku dilaysa iyadana wujuubkii wuu inaga dhacayaa haddii badda la maro oo maraakiibta aynu isticmaalaynaa ay yihiin kuwa kharaabay oo inta badbaadaaba ay yaraanayso waa iyadana halkaana wuu naga dhacayaa haddii ay sinmaan bay xataa culimadu ka hadlaan nabadgelyada iyo nabadgelye la-aantu haddii ay ku sinmaan xajka intaas ayuu iyo cumraduba dadka ay ku waajibayaan shuruudaha ayuu shuruudulwujuubkii ka dhigay waa islaamnimo iyo xornimo iyo mukalafnimo iyo istidaaco afartaa shardi qof kale unbaa la odhanaya waajib buu kugu yahay walaa yajibaani ma waajibayaan xajka iyo cumradu ilaa calaa muslimin muslim dushii mooye cid kale kuma waajibayaan muslimka oo xorin xor ah oon addoon ahayn muslimka oo mukalafin mukalaf ah oo qaangaadh caqlile ah sabigii iyo majnuunkii waajibkuma aha muslimka oo mustadiicin awoodaya awood maal iyo tu maca imkaanilmasiiri socodka suurtogelnimadiisa miciisa hadduu curyaan yahay baa kaa baxaysa hadduu laakiin cid uu dee kiraysto helayo ama cid uu yidhaahdo anaa kaa bixinaye iga soo xaji waa loo baahan yahay walow ciddaa uu leeyahay iga soo xaji gabadhba ha ahaato isagoo nin ah ayuu gabadh diran karaa iyadoo gabadh ah anuu gabadh baan he iga soo xajaysa odhan mayso waayo aniga waxaa la odhan lahaa wejiga ha qarin ninkana waxaa la leeyahay wejiga banayso dee haddaba anigo markii ninku iga soo xajayo ma wejiga qari baa la odhan gabadh baad ka xajaysaa niqaab xidha ma wejiga ha qarin baa loodhan baan doonaya xilliga xajka wejiga ha qarin gabadh baad ka xajaysaaye may lama odhanayo gabadha laga xajayo ka warram laakiin ama qofka laga xajayo haddii oday yaroo hargeyse joogaa uu ku yidhahdo iga soo xaji markaad xajka xidhato ma waxaad odhan xaaji haye madaxa ha daboolin xajkii waan xidhaye madaxa ha daboolin oo cidiyaha iska gurin oo ma saasaad odhanaysaa mise aduunbaa is ilaalinaya isagu isma ilaalinayo isaga de waba mamnuuc kama aha laakiin adigunbay wax mamnuuc ka yihin qofkan xaajiga ka soo xajaya unbaa loo baahan yahay inuu isagu isdhowro faslun wa arkaanulxaji xajka arkaantiisa iyo walcumrati cumrada arkaanteedu sitatun waa lix sheekhu shuruudulwujuubkiibuu ka hadlay haddana arkaantiibuu bilaabay aniga kaygu halkaa wuu khalday oo wuxuu yidhi wa arkaanulxaji walcumrati sitatun buu yidhi waa khalad walcumratidaasaa khaladka keentay haddaan cunwaan laga dhigin wa arkaanulxaji sitatun weeyi walcumratida mu idin raaciyey ma sitatunna u raaciyey un miyaa ma waa khaaa baa jirta wa arkaanulxaji xajka arkaantiisu sitatun lix weeyi sidaas idiin qorayaa kaasaa saxa markaa ah. wa arkaanulxaji xajka arkaantiisu sitatun lix weeyi walcumratidaasaa dheeraade iska ilaaliya walcumratidaa lix rukni buu xajku leeyahay alxraamu waa in la xarmado inama alacmaalu biniyaat baa laga qaadanaya ama niyo oo qalbiga ka niyo ama ku dhawaaq xataa dhawaaqu waa mashruuco rasuulku sala allahu alayhi wasalam kor buu u qaaday walwuquufu waa in la istaago bicarafata carafana waa in la istaago waa rukniga labaad wa dawaafulifaadati dawaafka dawaafulifaadaha loo yaqaan dawaafkaana waa in lala yimaado dawaafku waa masaa'ilka ugu adag buu ku jiraaye dee dadka xajka tegayaa inay meelaha ay u wanaagsan tahay inay kasii taxadaraan weeyi waayo toddoba jeer baa dawaaf lagu leeyahay saw ma aha waxaa dhici karta xajarul aswadku meeshu waa cidhiidyo dee buu ku jirayaa albaabkaas oo kale ayaa ayuu noqonaya inaad tidhahdo halkana ku beegan ood halkan ka bilowdo waa sax tiirkan oo kale halkaasoo kale way ku beegan tahay halkaasa intaan allahu akbar idhaa baan halkaa ka bilaabaya dawaafkii laakiin marka toddobaadeen dhammaynaya tiirkii anoo halkan ka bilaabay aan soo gaadhin oo dhinacan kale maraya ayaan odhanaya waa kan haa wuu beegan yahay halkaas halkaasumaa laga dareeraya suurtagal ma aha dawaafkaagii taaka hadday ka dhiman tahay wuu shaafici qaba xajba ku jiri maayo iska wax kale xajkaagii oo dhan baa ka kaca masaladaasi waa masalo runtii khatarteeda leh iskabadaa taako oo waxaan haynaa dad maxaanku idhahdaa shawdii dil ka tegey oo lixdii ku dhameeyey lixdii lixdii dad ku dhameeyey oo moodayaa wa waan haynaayo waynala joogaan oo markii dib loo waraystayna yidhi markaanu bilaabaynay baanu kow nidhi halkii markay dhameeyaan ay kow ka odhan lahaayeen xabadda markaad bilaabayso haddaad kow tidhaa kow waad bilowday kow eeg hadda xajarkii baad bilowdo allahu akbar intaad tidhi baad kow tidhi markaad halkaad ka bilowday soo gaadhe kowdu ay kuu buuxsantay maxaad haddana odhan laba dee markaad toddoba odhanaysaa goormay noqoni ka markuu buuxsado maxaad odhan toddoba de halkaa inaga dareeriya waa toddoba eh ya way way way dhacdaa iska ilaaliya waa khatarteeday runtii leedahay adoo magaaladaadii kusoo noqdayba xaajiga xaaji ilan hadduu dawaafkii kuu dhiman yahay xaaji baa tahaye hadduu dawaafkii aduu kuu dhiman yahay halkan timaado waxa qasab kugu ah inaad fiise dambe dib u raadsato ama tu cumro raadso ama tu kale raadso oo xajkaagii dhexda taagnaa inaad dhamayso xajkaagii dhexda taagnaa dhammee haddii kale dee reerkiisma arki karaan xaaji baa tee madaxa haqarin timaha hagoynin cidida iska ilaali waxyaaba badan de haddii aadan samaynin gawricii iyo wiii kale taalulka taalulawlki haddaadan samaynin khatar badan baa runtii ku saarnaanaysa alixraamu waa xidhasho walwuquufu waa in la istaago bicarafata carafo wa dawaafulifaadati waa dawaafka dawaafulifaadaha ah wasacyu waa sacyiga safa iyo marwe dhexdooda ah walxalqu timaha in la xiirto aw itaksiiru amase la gaagaabiyo watartiibu waa in la kala tartiibiyo fii mucdam alarkaan arkaanta weynankeega waa la kala tartiibinaya mucdam arkaan baa la kala tartiibini wa arkaanu lcumrati cumrada arkaanteedu waa arkaan lxaji xajka arkaantiisa un ila wuquufa wuquufkii mooyaane taagnida carafo un bay isla dheer yihiin shantii waa inaad haddana maxaanku idhaahdaa ad kacbada dawaaftaa waa inaad sacyiga samaysaa waa inaad timaha xiirtaa ama gaagaabisaa waa inaad kala tartiibisaa intana waa inaad kala tartiibisaa sidaa u gudataa faslun xajku haddaba waxaa la kala saaray sida madhabka xanafiyada oo kale rukniga iyo maxaa la kala saaray iyo waajibka ruknigu waa qeybtaa hadda aan ka soo baxnay lixdaa xajka marka la eegayo waxay ka dhigan tahay haddii rukni rukni haduu kaa maqan yahay dhiig lagu kabayaa ma jirto xaaji baa tahay rukni hadduu kaa maqan wa kuu dhamaystirmayaa ma jiro welibana ruknigaasi hadduu carafo noqdo xajkaagii maba soconayaba uu ku dhaafay sanadkaa acmaasha waad dhammaystiri siduu ilaahay uu yidhi wa atimu lxaja walcumra xajna kuuma jiro waanad dhammaystiri waa hadday carafa kaa tagto waxaan carafo ahaynna arkaanta aan carafo ahayn dee la kaale baa lagu odhan haday ku dhiman yihiin orod iyagun la kaalay qof ma diran karaa maya ha isku diranin qof ha diranin oo haddaad tidha ka waran maanta waa qof weyn baan aho waan yaro baqayaa ama gabadh xaamilaa ah baan ah ayaa iga soo dawaafa ma lagaa soo dawaafi baad u malayn war curyaanka la riixaya ayaa la dawaafiyaa cidna kaa soo dawaafi mayso soo soo dhamaystiro un baa la odhanaya cumri camalkaagan waajibaadka xajku uu leeyahay baan halkan isna ku arki doonaa waajibaadka dhiig baa lagu kabaa waa toddoba toddoba qodob baa waajibaad loo yaqaanaa oo waajibaadka xajka ah toddobadaa qodob dhiig baynu ku kabi haddii wax kamidii uu kaa dhinmo faslun wawaajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu waajibyada xajku sabcatun waa toddoba toddoba qodob oo waajibaadka xajka ah ayaa jira oo loo baahan yahay qodobka koobaad alixraam min almiiqaat waa in miiqaadka laga xidho inaynu miiqaadka ka xidhannaa waa waajib waajibaadkii xajka ah miiqaadka inaan ka xidhanno hadaba haddaad miiqaadka ka xidhan weydo oo meel miiqaadkii ka sokaysa oo xagga ka xigta aad ka xidhato xaramka ka xigta haddaad ka xidhato dem baa lagaa rabaa wuu kuu jiraayo dem baa lagaa rabaa waxaa lagu odhanayaa dhiig baa kugu waajibay mee baa lagu odhanayaa markaa ilain dem baa kugu waajibaye wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu sabcatun waa toddoba alxraamu waa in laga xidho min almiiqaati miiqaadka miiqaadkii baad ka xidhatay waa kuu sax miiqaadka waad dhaaftay dee iska bixi haddaba waxaad ka warantaa haddaad miiqaadka dhaafto ood ogaato adoo dhaafa inaadan xidhanin haddaad miiqaadkii dib ugu noqoto waxba laguguma le waa kuu sax laakiin haddaad xidhatay eeg miiqaadkii intaad xagga maka u dhaaftay ayaad xidhatay mar alla markaad xidhatay ayaad ogaatay inaad miiqaadkii dhaaftay igubaad celi baa tihi miiqaadkii oo miiqaadkii dib ugu laabatay waxba kuu qaban maayo nuqodkaasi ma mar dambaad ka soo xidhani sawka kuu xidhan xaji sawdiga xidhay mar dambe kasoo xidhan maysida meel miiqaadka ka sokaysaad ka xidhatay sidaa darteed mar labaad inaad ka xidhato haku daalin waxba haku daalin alixraam min almiiqaad waa waajib culima haddaba waajibaadka xajkaa ah weeyi haddii uu kaasi kaa tago dhiig baa lagaa rabaa ka labaad almabiitu bimusdelifa waa in meesha musdelife la yidhaha loo hoydo musdelife ayaa loo hoyanayaa musdelifo waxaa loo hoyanayaa habeenka carafe laga yimaado soo arag habeenka tobnaad habeenka tobnaad ee carafe laga yimaad baa musdelifo loo hoyanayaa musdelifa habeenkaa loo hoyanaya waxayna kuugu xasilaysaa in yar haddaad ka joogto laxda buu sheekeenu yihi bacda muntasaf ileil habeenka niskiisa dambe wixii ka dambeeya haddaad laxdo qura joogto ilbidhirsi qura war waajibkaasi wuu kaa dhacay buu ku yidhi culimada qaarna waxay leeyihiin nisfuleyl baa lagaa rabaa nisfuleyl ereyga mabiid ah waxaa lagaa rabaa inaad habeenka kale berhkii joogtid nus kala berhka habeenka inaynu joogno ayaa laynaga rabaa oo lagama maarmaan ah halkaas ayay la mareen culimada qaarkoodna waxa dhacda haddaba habeenka inuu basasku lumaan basasku way lumaan intuu baskuba kula lumo ayaa dhici karta inaadan weligaaba musdelifaba inaadan arag inaad meelo kale tagtaa laga yaabaa musdelifaba wuu kula dhaafay waxaa dhici karta inuu musdelifo kula dhaafo dhagaxtuurkaba kugeeyo dhagaxtuurkii unbaad sarkaysa adigoo jooga waa mina meesha lagaa rabayna musdelifo ayay ahayd inaad mabiidka samayso kolkaa waxaynu inagu ognahay soomaalida inta badan halkan la dejiyaa dee waa waa musdelifa xataa markii mina ahaan loo degayeyna ee mina la rabay inaad mina degtana musdelifuun baa lagu dejini markan kalena musdelifuun baa lagu dejini habeenka carafo laga soo noqonayo dadku banaanka ayay iska warhmaan mashcarulxaraamka iswadhaan oo halkaasa joogaa rag iyo dumarba meel cag dhigto ayaadan helayn mararka qaar oo mashcaralxaraamkaasa la joogaya de waa musdelifa mar haddii lasoo gaadhay laakiin soomaalidu kaamkoogii bay yimaadiin iyo khaymadoodii ma khaldana soomaalidu khaymadooda ayuu ilaahay ka dhigay musdelifa kol hadday khaymadaadiiba musdelifo kuu tahay dee musdelifo mabayd baa lagaa rabay musdelifo adbaryayse waad iska iman kartaa oo halkaagan baad aayar iska seexani wax mushkilada oo ay tahay taasi ma jirto wlmabiitu bimusdelifa waa in musdelife loo hoydo wayaxsulu wuxuu ku xasilayaa mabiidkaasi bilaxdatin ilbidhidsi oo bacda muntasaf leyl habeenku intuu kala barhmay kadib ah waa waajibka labaad musdelifo uhoyaa lagu yidhi ka saddexaad waa maxay haddaba talow musdelifo habeenka ama uhoyatay waxaa sunnaah inay cadceedu kuugu soo baxdo waagu kuugu bariyo haddaad tahay qof xoog ah kadibna intaad iska ducaysato wadkuru llaha cinda almashcari alxaraam buu ilaahay leeyahe intaynu iska ducaysano oon halkaa ilaahay iskaga barinno ayaa lasoo dhaqaaqaya waa maalinta tobnaad ee ciidda ah markaasaad dhagaxtuurkii buurtii dhagaxtuurka xaggeega ayaad soo aadaysaa dhagaxaad tuurani oo timahaad xiirani oo xoolahaad qali oo dawaafkaad samayni oo sacyigaad la iman waa shaqada ugu badani maalintay dhacdo weeye shaqada ugu badan maalintay dhacdo weeyaan intaasoo dhan baa lagaa rabaa inaad isku darsato kaa doonto ku bilow maalintaa qaacidaa ka qoran acmaasha maalintaa qaacida inoo qoran rasuulku uu sheegay sal allahu alayh wasalam qaacidadii xadiikii rasuulku lahaa ifcal walaa xaraj qaacidada ah ifcal walaa xaraj xadiikaa kaa doonto ama dhagaxa tuuro ama timaha xiiro ama neefka gowrac ama dawaafka samee ifcal walaa xaraj culimada qaarkood ifcal walaa xaraj caan bay ka dhigeenoo xataa waxay yidhaahdeen sacyiga iyo dawaafkaa maalintaa la hormarin karaa ilan ifcal walaa xaraj buu rasuulku maalintaa yidhiye sacyiga iyo dawaafka laftooda noo kala horreysiiye bay yidhahdeen shaafici imaamu shaafici wuxuu yihi meye ifcal walaa xaraj dawaafka iyo sacyiga uma taa war ifcal walaa xaraj waa wax kale kala horreysi inta kale o dhan waxaa laynaga rabaa waajibka saddexaad inaynu buurta jamratulcaqaba la yidhah ee xagga maka ugu xigta buurta ayaynu toddoba dhagax ku tuurani toddoba dhagax ayaan ku tuuranayna waxaana la tuuran karaa bacda duluuci shamsi ama eh, intii fajarku waagu intuu beriyey kadib baan doonaya salaada subax wixii ka dambeeya waa la tuuran karaa haddaad xoog tahay haddaad laakiin tahay qof daciif ah dee bacda muntasafi leil baad ukacaysaa oo halkaasa iska tuurani waramyu jamrat caqaba buurta jamratulcaqaba la yidhaahdo ganashadeeda weeyaan sabcan toddoba jeer la ganto yowma naxri maalinta dhuundhowga yowmu naxriga maalintaa dhuundhowga ee ciidda ayaa tuuranaysaa waa rukniga waa waa waajibka saddexaad hadday buurtu kaa tagto oo toddobadaa dhagaxad ku tuuri weydo toddobada dhagax way inoo imanayaan kolley kitaabka waa mukhtasara sida loo tuurayo toddobada dhagax sida loo tuuraya way inoo imanayaan kolley bidixda ku tuuri maysa haddaadan ashma lahayn haddaad ashmalto ood guran tahay ama gacanta midigba ayna kugu oolin tan midig haddaadan isticmaali karaynin oo ama ay shalal kaaga dhacay dee daruura keenta ee ashmalka iyo shamlaaba waa loo ogol yahay inay bidixda iskaga tuurtaan dadka gurani bidixda inay iskaga tuurtaan mushkilad male waxaa la doonayaa haddaba dhagaxa toddobada markaad tuurato haddaad toddobadaba intaad sidaa u qaaddood cantoobto aad tidhaahdo ka waran toddobadaba mar qura un aad ku wada dhufato aad ka jarto mar qura imisaynu ka dhigi toddobadaa marka aad tuurtay maxaynu ka dhigaynaa ma toddobadiiba haddaba ad ku tuurtay war waa midh uun midh uun iiga dhiga wey midh haddaad lix jeer tuurto lix jeer baa tuuratay lix dhagax intaad ku tuurtay lix dhagax maxaa kaa dhiman xabe toddobaad ayaad weyday tii toddobaad dacas yarood haysatay baa tii toddobaad ka dhigtay dee dacaskanba igu tuur baa tihi ama koofiyadaadii baad la baxday oo koofiyadaba igu tuur baa tti tii toddobaad iga dhig or ma soconayso waayo waxaa la tuurayaa de waa wax xeer leh oo dee diintu inoo qayaxday intuu la egyahay iyo wuxuu yahayba waa wax lainoo qayaxay wey iyo loo tuurayaba haddaad qof tuurayso lama ogolo inaad qofka horreysiiso hooyadaayoo xanuunsanaysa ama aabbahaayoo xanuunsanaya kula socda iga soo tuur buu ku yidhi horta waxaad istiri waa waalide horreysi war uma jiro waayo waxa wey inaad adu horta naftaada ka tuurto weeyi kadibna isaga addambaysiiso taa ayaa lagaa rabaa ramyu jamrat caqaba sabcan toddobaa tuurani waa yowma naxri maalinta dhuundhowga hadduu shiki kugu yimaad ka waran ood kala garan weydo lix iyo toddoba midkaa tuuratay wayakhudu shaaku bilyaqiin qofka shikisani wuxuu qaadanayaa inta la hubo wer lix iiga dhig oo iskaga darsa inta kale kusii darsa lagu odhanaya ku dar inta kale wa ramyu ljamaraat waajibka afraad waa saddexda buurood in la ganto ama la tuuro athalaai e ee saddexda ah ayaama tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqi hilbawaradhka ereyga tashriiq ah sow ficilka kumaynaan soo marin ninkiibaa cadeedsaday tashriiq wuu cadeedsaday sharaqa mayna arkay wuu cadeedsaday ahayd marka facala laga dhigo sharaqa bay noqon sharaqa cadceedsi talo maxaa la cadceedinayaa waxa maalmaha la cadeediyaa hilbaha hilbaha ayaa si ayna u qurhmin ama ayna u urinayna u xumaanin ayaa sidaa loo waran jiro ayaamu tashriiq baa la yidhi hilbaha ayaa wadhnaan jiray waa ayaamu tashriiq maalmihii hilba waradhka hilbaha waran haddaba saddexda dharaarood ee ayaamu tashriiqana inaynu saddexda buurood mid kaste toddoba dhagax ku tuurno maalin kaste koob iyo labaatan dhagax baa lagaaga baahan yahay maalin kasta imisaa lagaaga baahan yahay koob iyo labaatan dhagax si kale haddaynu u sheegno dhagaxa la tuuraa waa toddobaatan toddobaatan dhagax baa buuraha lagu tuuraa qofka dee aan tacajulka samaynin toddobaatan dhagax buu tuuraya saddexda dharaaroode ayaamu tashriiqu mid kastiba waa koob iyo labaatan koob iyo labaatan un saddex ku dhufo hadda mid kaste markaan kuleeyahay buuraha uma jeedo maalin kaste baan kuleeyahay waa koob iyo labaatan waa saddex buuroodoo min toddobaah waa imisa saddex buuroodoo min toddobaa maalin kaste waxaa lagaa rabaa saddex buuroodoo min toddobaa inaad tuurto maalintii waa koob iyo labaatan dhagax markaa buurtiina waa toddoba dhagax koob iyo labaatan saddex ku dhufo saddex iyo maalintii ciidda ahayd buurta maka ugu soo xigta ayaa toddoba dhagax lagu tuuray keligeed toddoba dhagax oo maalintaasana u geyso toddobaatankaa dhagax ayuu qofka aan tacajulka samaynaynin ayuu leeyahay oo buuraha ku tuuraya shaydaan meesha fadhiyo lama tooganaye waxa weeye cibaado ahaan bay inaga tahay ilaahay baynu ku caabudaynaa subxaanahu wa tacaala waa waajibka afraad ramyu اljamaraat ahalaaث ayaama tashriiq saddexda buurood baa la tuuri maalmaha hilbawaradhka toddobaatankaa dhagax baa isku geyn lagu tuuri haddaad tacajul samaysana toddobaatankii koob iyo labaatan ka jaro oo sagaaliyo afartan dhagax baad ku tuuri ama sagaaliyo afartan dhagax ku tuuro ama toddobaatan dhagax ku tuuro kolba kaa doonto ka dhigo walmabiitu waa in la baryo ama loo hoydo biminan meesha mino la yidhaa waa in loo hoydo layaaliyo tashriiqi habeenada hilbawaradhka habeenada hilbawaradhkana habeenadooda minaa loo hoyanaya oo mino ayaa loo hoyanaya habeenkii habeenkii mino inageeya baa laodhan dadkii dee rasuulku u rukseeyey ee xoolo raacatada ahaa iyo dadka lamidkaa ah mooyaane iminka maalan dadka dhakhaatiirta ka shaqeeya isbitaallada ee xujayda dawaynaysa dhakhtarkoogu hadduu mino ku yahay ha u soo hoydaan hadduuna dhakhtarkoogu mino ku oolin dee ilayn dan guud bay hayaane dantoodii guud bay tegayaan iyagoo xujay abay haddana dhakhtarkoogii habeenkii iska soo joogayaan asgarta oo kale haddii la yidhaha ciddii ammaanka sugaysa in dhammaan minaha loo soo wada hoydo dee ammaankii u khalkhalayaayo cid baa ka faa'iidaysan karta waxaa la odhanayaa saw askariya xaaji ma tihid adigoo hawshii haye xaaji ma tihid dee halkii lagaa rabay tag haddaba halkii lagaa rabay ka hawlgal baa la odhanaya habeenadaa halkaasaad kasoo hawlgalaysaa cabaasba dee siqaayada waynagii ogeyn ilan xujayda ayuu waraabinayay waa qodobka afraad ramyuljamaraat athalaat ayaama tashriiq walmabiitu waa in loo hoydo bimina mina waa in loo hoydo layaa layaaliya tashriiq waa qodobka shanaad waajibka shanaad mina lagaa rabaa inaad uhoyato haddaad uhoyan weydo dhiig baa lagaa rabaa dhiigu dee waxuu noqonayaa taqsiid buu noqonaya oo habeenkii ulu buu iska noqonaya habeenka kalena ulu buu iska noqonaya habeenka kalena ulu haddaynu qiimayno saddexda habeen isku dhiig yihiin saddexda habeen waana masale inoo iman doonta kolley oo xagga dambe inoogu iman doonta qodobka lixaad wataxaruzu waa in layska ilaaliyo can muxaramaati alixraam ixraamka wixii laynagaga xarimay oo dhan baad iska ilaalini waa waajib kaloo ku saaran haddaad nin tahay madhabku wuxuu qaatay inaadan madaxa daboolaynin koofiyad laguma ogola go laguma ogola bal waxaad eegtaa qof idii loo seexanayo awal hore duubi jiray oo hadda laleeyihin madaxa ilaali madaxa ilaali haddaad gabadh tahay niqaab laguma ogola haddaad labeeb tahay labada midna laguma ogola hadduu qofku labeeb yahay waxaa la odhanayaa madaxana ha daboolin waa intaasood nin noqotaaye wejigana ha daboolin waa intaasood gabadh noqotaaye adiga midna laguma ogola baa la odhanaya madaxa iyo wejiga toona waa muxaramaat lixraam waa inaad iska ilaalisaa wax alla wixii laynaga xarimay dharkii mukhiidkii laguma ogola mukhiidkii haddaad nin tahay dee gabadh ma aha laguma ogola nin baa maalin isagoo doonayo abuu xajaya hadda ayaa la idhahda hebelow lacag baa laysku dardaraya keen intaasaa la yidhio iyar suga bui gu-ii caddaa intuu laabay buu nigas yaru xidhnaa <laughs> ayuu kala soo baxay lacag waar adeer mukhiidka yaa ku ogolaa waa sidee can muxaramaat alixraam gebi ahaan waan iska ilaalinaynaa muxaramaat alixraam runtii mashaakilka ugu badanee hadda ee jiraa waxa weeye sanadkan u dambeeyey un baanan arage xujayda waxaa kamid a reero kala maqan baa xaja oday yurub ku maqnaan jiray oo sanado badan reerkiisa ka maqnaa iyo islaam dalka joogtay ayaa ishelaya waxay odhanayaan xajka aynu tagno xajka marka la tago camalkii dhammaanin ayaa la odhanayaa hawshaasaa dhacdaye sheekhow bal ka warrama sanad anaan arag su-aasha kal hor umbaan umbaanan xasuusnayn xajkii u dambeeyey umbaanan xaqiiqatan xasuusnayn kolka waxa weeye camalkii maalinta marka buurta lasoo tuurto waa maalinta ciidda marka dhagaxa lasoo tuurto ee timahana lasoo gaabiyo ee la yidhaahayo dharkii waad iska bedelan kartaa unbuu moodaya inuu xajkii u dhammaaday waxaa laga yaabaa inuu u dhiman yahay maxay dawaafu ruknigii waxaa laga yaabaa inuu u dhiman yahay waxyaabo kale kolkaa waa laga yaaba de maalmo waa maalin baabaa laga yaaba inay saacad baaba laga yaaba hawshan ku qaban kari lahaa kolkaa hawshaasi waa muxaramaat lixraam oo waxyaabaha laynaga xarimay ee aan ka reebanahay weeyaan wa dawaafulwadaaci dawaafka dawaafulwadaaca la yidhaah baa isna waajibaadka ku jira dawaafulwadaaca marka aan kacbada ka soo baxayno ama aan xaramka ka imanayno een dalkeenna ku soo noqonayno waa inaan dawaafulwadaac la nimaadno waa wadaacii ayaynu samaynaynaa laakiin gabadhu hadday markaa caado leedahay nasiibku hadduu ku soo beego maalintii falaydka ay ku qornayd ee dadku ay wadaaca samaynayeen hadday caadadii ka timaad ma waxaa la odhanayaa diyaaradda iska reeb may lama odhanaya waa iska soo tegeysaa mushkilad male halkaana waxaynu kaga baxnay waajibaadkii xajka oo toddoba ah waa in miiqaadka laga xidho waa in habeenka eh, tobnaad musdelifo loo hoydo waa in maalinta tobnaad buurta jamratulcaqabe la yidhaha dhagaxtuur lagu sameeyo waa in ayaamu tashriiqa saddexda buurood la tuurto waa in habeenada ayaamu tashriiqa loo hoydo halkee mino loo hoydo waa in maxaanku idhaahdaa la ilaaliyo ka muxaramaatulixraamkii oo dhan ka toddobaadna waa dawaafulwadaac toddobadaa qodoba xajka ayaa iskale cumradu laba qodob bay leedahay umradu laba laba waajib bay leedahay waajibaadka umrada markaan ka hadlayno laba waajib oo umradu ay leedahay unbaa lagaa rabaa inaynu iska jirno wa waajibaat lcumrati cumrada waajibiyadeedu inaani waa laba alxraamu waa in la xarmado min almiiqaati miiqaadka waa inaad ka xarmato halka lagugu talagalay ka xarmo o wataxaruzu waa in laga dheeraado la iska ilaaliyo can muxaramaati alixraam iraamka ixraamka wixii xaaraanta ku noqon jirayna waa in layska ilaaliyo o laga dheeraado labadaa qodobun miiqaadkana ka xidho muxaramaatulixraamkana iska ilaali cidi ha goynin oo tin ha jarin oo maxaanku idhaahdaa cadar iska ilaali oo dhar mukiida iska jir oo maxaanku dha uwaadha badbaadi oo dhirta badbaadi oo waxyaabo badan ayaa meesha imanaysa wa waajibaat lcumrati cumrada waajibaadkeegu inaani waa laba alxraamu waa in laga xarmado min almiiqaati miiqaatka waa in laga xarmado waa kow wataxaruzu waa in laga dheeraado can muxaramaati alixraam ixraamka wixii laynagaga xarimay ee laynoogu diidayna waa inaan iska ilaalino in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam